بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى وجوب حذف الألف إنما جاز إثبات الألف في لماذا فعلت لأن ألفها صارت xashوا بالتركيب مع ذا waxaan ku soo dhec jirnay maada istifhaamyada ah haddii xarfu jar uu galo alifteeda in la jaro qayb nuxaadda ka mida ayaa waxay qabtaa waajib inay tahay aliftaas jaritaankeeda qayb ka midana waxaan soo marnay inay yidhaahdeen waa ajwad laakiin waa la sugi karaa sugitaankeedana waxyaabaha ay u daliishadeen waxaa ka mid ah beytkii xasaan radia allaahu canhu uu yidhi calaa maa qaama yashtimunii la'iimu ka khinziirin tamaraqa fii ramaadii waxa uu leeyahay limaadaa facalta maadii istifaamiyada ahayd oo xarfujar uu galay ayaa alifteedu sugan tahay aliftaas maxaa loo sugay haddii la qabto madhabka dhahaa maada istifaamiyada ah alifteeda in la jaro waa waajib haddii xarfujar uu galo wuxuu leeyahay wa calaa wujuubi xadfi l alif maada istifaamiyada ah alifteeda in la jaro inay waajib tahay warkaas haddii la qabto innamaa jaaza ihbaatu lalifi maada istifaamyada alifteeda sugitaankeedu wuxuu ku bannaanaaday wuxuu u bannaanaaday fii limaada facalta lianna alifahaa maxaa yeele alifteediibaa saarat waxay noqotay xashwan mid dhexda ku jirta bitarkiibi maca daa maxaa yeele daa ayaa lala tarkiibiyey limaadaa facalta alifteedii way sugan tahay maadaas istifaamiyada ah iyadoo xarfu jar uu galay oo ah laamta haddaba maxaa loo sugay oo maadaas istifaamiyada ah alifteeda loo jari waayey wuxuu leeyahay daa ayaa lala tarkiibiyey saas daraaddeed ayay alifteedu dhexda ay gashay oo ay ku badbaaday laakiin daadaas haddii aysan la socon lahayn lima facalta ayaa la dhihi lahaa wuxuu leeyahay haddaba maadaas istifaamiyada alifteedu waxay ku badbaaday daa ayaa lala tarkiibiyey dhexda ayay gashay saas daraaddeeda laysaga ysaga daayey wa sayruuratahumaa labadoodii inay noqdeen kalkelimati alwaaxid hal kelimad oo kale wuxuu leeyahay limaadaa waxay ka dhigan yihiin hal kelimad oo kale markoodii hore laba kelimadood bay ahaayeen laakiin waa la tarkiibiyey hal kelimadoo kaley noqdeen maadiina waxay noqotay alifteedii wax dhexda ku jira hal kelimad oo alifteedii ay dhexda ku jirto kaley noqotay saas daraaddeed ayaan loo jarin fa ashbahat mal istifaamiyatu maadi istifaamiyada ahayd fii xaali tarkiibihaa maca daa daa marka lala tarkiibiyo waxay u ekaatay mal mawsuulata maadii mawsuulada ahayd fa ashbahat faacilkeedu waa mal istifaamiyatu almawsuulatada meeshan ku qoranna waa nacti oo waxay nacti u tahay maa maadaas oo mafcuulu bihi u ah ashbahadaas fa ashbahat mal istifaamiyatu fa ashbahat mal istifaamiyatu maadi istifaamiyada ahayd fii xaali tarkiibihaa maca daa daa marka lala tarkiibiyo waxa ay shabahday oo ay u ekaatay mal mawsuulata maadii mawsuulada ahayd hadalkan macnihiisu wuxuu yahay maada istifhaamyada ah oo daa lala tarkiibiyey ayaa waxay shabbahday maadii mawsuulada ahayd xaggee ka shabahday fii wuquuci alifihaa xashwan maada mawsuulada ah alifteedu inay dhexda gashay lisayruurati lmawsuuli maca silatii ka shay lwaaxid mawsuulka iyo siladiisa ah hal sheeyoo kale inay noqdeen awgeed dhanka ay ka shabahday maada istifaamiyada ah oo daa lala tarkiibiyey maada mawsuulada ah waxay tahay maada mawsuulada ah siladeeda ka dambayda silada iyo mawsuulkuna waa ka shay-il maadaas mawsuulada ah alifteeda haddii xarfu jar uu galo waa la badbaadiyaahe lama jaro maadii istifhaamiyada ahayd oo daa la tarkiibiyeyna sidaasoo oo kaley noqotay haddaba haddii xarfu jar uu galo alifteeda la jari maayuu leeyahay waalkhaamisu midka shanaad nakiratun taama waa nakira taama kayru muxtaajatin ilaa sifatin sifa aan u baahnayn wadaalika waaqicun fii halaathati mawaadica nakirada taamka ahna saddex meelood bay dhacday fii kullin minha saddexdaas mid kastoo ka mid a ah khilaafun dood baa ku jirta fii kullin minhaa saddexdaas mid kastoo ka mid a ah, khilaafun dood ayaa ka taagan yudkaru khilaafkaasoo la sheegi doono axaduhumaa mawaadicdaa saddexda ah midkood wuxuu yahay alwaaqicatu midda dhacday fii baabi nicma wa bi'sa maada gasha nicmo iyo bi'sa idaa waqaca bacdaha smun aw ficlun haddii maadaas isim uu ka dambeeya ama ficil faalawalu midka hore maadii oo nakirada taamka ahayd oo isim uu ka dambeeyo naxwu qowlihi tacaala fanicim maa hiya fanicim maa hiya nicmo faacilkiisu waa damiir mustatir ah oo huwa ah maadan meesha taalana waa tamyiis taqdiirkuna wuxuu yahay nicma huwa shay ayaa nicmo lahaaday maa shay-an min shay-in shay xaggiis ayuu ka nicmo lahaaday almaqsuusu bilmadxi hiya ay sadaqa damiirka siyaana sadaqada u laabana taqdiirkuna wuxuu yahay ibdaa'uhaa sadaqada muujinteeda wa thaani kan labaad iyadoo nicmo uu ka dambeeyo ficilka qowlika nicma maa sanacta nicma faacilkiisu waa damiir mustatir ah taqdiirkuna wuxuu yahay nicma huwa shay baa nicmo lahaaday maadaana waxay ka dhigan tahay shay an oo waa tamyiis nicma huwa shay baa nicmo lahaaday maa shay-an min shay-in faacilkaas meesha ku asturan bay fasiree nicma huwa shay baa nicmo lahaaday ilaa nicmadan faacilkeeda huwa ah shay buu u laabanaa maadan baana kuu fasiree nicma huwa shay baa nicmo lahaaday maa shay-an min shay-in shay xaggiisu nicmo ka lahaaday sanacta jumladaas ficilka iyo faacilka ahna nacti baa laga dhigaa oo tamyiiskan baa nacti looga dhigaa shaygaasoo sanactahu aad samayday famaa fi lmithaaleyni nakiratun taama waa nakiro taam ah nakiradaasoo mansuuba nakiratun taama nakiradaasoo mansuubatu lmaxali cala atamyiiz maxalka ka nasbisan tamyiiznimana lagu nasbiyey lidamiiri lmustatiri damiirka mustatirka bayna tamyiiz u tahay waxa ay tamyiizinayaan muxuu yahay nicmo faacilkeed oo huwa ah soo damiir mustatira ma aha damiirkaas bay u tahay isagaasay fasireen almustatiri fii nicma almarfuuc cala alfaaciliyati damiirkaasoo faacilnimo ku rafcisan oo nicma faacil ahaan ay u qaadatay waalmaqsuusu bilmadxi madxiga maqsuuskiisuna fi lmithaali alawali madkuurun waa mid la sheegay ay nicma huwa shay baa nicmo lahaad shay a min shay buu ka nicmo lahaaday hiya hiyadaas waa maqsuuskii wa fi lmithaali thaanina maxduufun maqsuusu madxigii waa maxduuf mithaalka labaad oo ah nicma maa sanacta walficlu walfaacilu ficilka iyo faacilka oo sanacta ahna sifatuhu maadaas bay sifo u yihiin nicma shay-an nicma huwa shaygii nicmo buu lahaa shay-an min shayin shaygaasoo sanactahu aa samayday waalkhilaafu fi alawali midka hore dooda ka taagan halaathatu aqwaalin wa fi thaaniina casharatu aqwaalin atrukuhaa waan ka tegaa khawfa alitaala ayaan ka tegaa hadalka si uusan iigu dheeraanin mithaalka oo nicma maa sanacta oo nicmo waxaa ka dambeeya faacil uu yahay ibnu maalik alfiyada laba qowl buu ku soo qaaday labadaas qowl oo ah labada qowl ee ugu mashhuursan wuxuu yidhi wamaa mumayizun waqiila faacilu fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu maada nicma maa yaquulu lfaadilu ama nicma maa sanacta ku jirtaa laba qowlaa ku jirtuu yidhi mar waxaa la yidhi yidhi waa tamyiis marna waxaa la yidhi faacil wamaa mumayizun waa tamyiis waqiila waxaa la yidhi maya tamyiis maahane faacilu waa faacil fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu waalmowdicu athaani min almawaadic athalaatha qowluhum waa hadalkooda idaa araaduu marka ay doonaan carabtu almubaalagata inay ka badbadiyaan fi ligthaari min ficilin ficil inay in badan sameeyeen innii mimaa an afcala innii aniga makhluuqun waxaa layga abuuray mimaa min amrin arrin baa layga abuuray an afcala ficlii ficilkayga ayaa layga abuuray kadaa wa kadaa aan sameeyo khabarkeedii waa maxduuf taqdiirkuna wuxuu yahay innii makhluuqun maadaasna amrun baa lagu fasiraa innii makhluuqun aniga waxaa layga abuuray mimaa min amrin arrin baa layga abuuray an afcala antaas iyo siladeedana masder baa lagu soo awilaa masderkaasna waa bedelun min maa almajruura maadaas majruurada ah ayaa laga beddelaa oo tusaale ahaan waxaa leedahay innii mima an adriba alkasuula innii makhluuqun aniga waxaa layga abuuray mimaa min amrin arrin baa layga abuuray an adriba darbii garaacayga ayaa layga abuuray alkasuula aan garaaco haddaba darbii oo masdarka ah soo dhalaaliday ah waa badelu min maa almajruurati bimin ey innii makhluuqun aniga waxaa layga abuuray min amrin baa layga abuuray dalika alamru huwa wuxuu yahay ficlii kada wa kada samaynteeda saas iyo saas aan sameeyo wa zacama sayraafiyu wuxuu sheegay wabnu khuruufin wa tabicahuma bnu maalik ibnu maalikna wuu ku raacaye wa naqalahu can siibaweyhi ibnu maalik weliba siibaweyhi buu ka soo naqliyeye annamaa maana macrifatun taama inay macrifo taama ay tahay bimacna alamri alamru ayaa lagu tafsiirinaa nakirada taamka ahna hadda waxaan soo marnay in lagu fasiraa amrun oo nakiro ah qoladaana waxay leeyihin maya waa macrifo al amru ayaa lagu fasiraa macrifatun taama bimacna alamri wa an wasilatuhaa mubtadaun inay mubtada tahay wa darfu khabaruhu darfka meeshan uu sheegaana waa jaaru majruurke waa khabarkiisii waljumlatu jumladaasna khabaru inna ina khabarkeedii waaye hadalkan macnihiisu wuxuu yahay ina isimkeedu waayadaas ka dambayda an afcala masdarka laga soo dhalaalinaana mubtada'a baa ka dhigee mimaa jaaru majruurkaasna khabar baa uga dhigee mubtada'aas jumladaas ka kooban mubtada iyo khabarkana ina khabarkeedii baa ka dhige taqdiirkuna wuxuu yahay inii aniga an afcala ficlii samaynteeda mima min alamri shu-uunta ayuu ka mid yahay haddaba an afcala mubtada'a baa ka dhigee mimaa jaaru majruurkaasna khabaraa uga dhigee jumladaas mubtada ee khabarka ka kooban oo jumlada suqrada ahna iniidaas ayaa waxaa uga dhigay khabar jumladaas suqrada ah raabid soo ma u baahna haa raabid waa u baahan tahay raabidkeedii haddaba aaway an afcala ficlii soo ku soo ta'wiilin maysid ya'daas ficlii ku jirta ayaa raabid u noqone haddaba wuxuu yidhi waan wasilatu aniyo siladeeda mubtadan waa mubtada wadharfu dharafkoo jaarmajruurka ula jeedana khabaru mubtadaas buu khabar ugu yahay waljumlatu jumladaas mubtada ee khabar ka koobanna khabaru ina inabaa khabar looga dhigaa ay inii min alamri inii aniga ficlii samaynteeda kada wa kada aan sameeyo min alamri shu'uunta buu ka mid yahay walawalu qowlka hore ayaa adhaaru ayaa raajixsan buu yidhi wadaalika wuxuuna ku raajixsan yahay liannahu calaa sabiili lmubaalaqati maxaa yeele hadalkan mubaalaqo ayaa loogu tala galay mithlu wakhuliqa alinsaanu min cajal insaankii waa la abuuray deg deg baa laga abuuray buu la mid yahay insaanka deg deg baa laga abuuray marka leeyahay loolama jeedo insaanka maadada uu ka abuuran yahay ayaa deg deg ah insaanka waxaa laga abuuray ilaahay qur-aanka waa noogu sheegay oo dhoobaa laga abuuray wa khuliqa alinsaanu min cajal haddaba maxaa laga wadaa insaanka degdegtiisu waa badan tahay innii mima an adriba alkasuula innii makhluuqun aniga waxaa la abuuray mimaa min amrin baa la iga abuuray darbii garaacayga alkasuula aan garaaco marka aa leedahay garaacitaankaaga kasuulka aad garaacdo miyaa lagaa abuuray maya tanay la mid tahay ayuu leeyahay haddaba qofka sheega marka uu badsado sheegaasaa qofkaas laga abuuray ayaa la yidhaahdaa ujeeddada laga leeyahana sidaasay ahayd oo mubaalaqo ayaa loola jeeday macnahaas mubaalaqadana qowlkan labaad kuma jiro laakiin qowlka hore ayuu ku jiraa saas daraaddeed uu qowlka hore raajix ku yahay jacala al insaana insaanka ilaah wuxuu ka dhigay limubaalaqatihi fi lcajala bacdama uu ka badbadiyo oo uu aad u badsaday degdegta kaanahu makhluuqun minha cajaladii in laga abuuray oo kale degdegtii in laga abuuray oo kale wa yu waxaana taageera anna bacdahu falaa tastacjiluun ilaahay wuxuu dhahay degdegsanina cajalada marka in laga wado khuliqa alinsaanu min cajal in laga wado degdegtana qaybta dambe ayaa ku tusinaya aayadda oo allah uu leeyahay falaa tastacjiluun wa qiila waxaa la yidhi alcajalu atiinu waa dhoobadana waa layidhi khuliqa alinsaanu min cajalin cajalkaas waxaa laga wadaa dhoobada saas waa la sheegay biluqati ximyar ximyar luqadooda ayuu cajalku dhooba ku yahay saasna waa lasoo wariyey wa raddahu lmusanifu musanifku qowlkaas waa radiyey fii sharxi baanat sucaadu qasiidadii kacab ibnu zuhayr oo baanat sucaadu sharax uu ibnu hishaam uu ku leeyahay ayuu warkaas ku radiyey oo muxuu yidhi bianna daalika arrinkaas oo ah cajalka in tiin loo isticmaalo bilugati ximyar lam yahbut cinda culamaa'i luga culummada luqada agtooda kuma sugnaanin buu yidhi wlmowdicu thalith mowdica saddexaadna huwa aakhiruha waa kan u dambeeye atacajubu waa tacajub naxw maa axsana zaydan famaa nakiratun taama maadan ma axsana zaydan ku jirta waa nakira taama mubtada'un waana mubtada wamaa bacdaha waxa ka dambeeya o axsana zaydan ana khabaruhaa waa khabarkeedii ey shay-un shay xasana zaydan ayaa zayd qurxiyey oo ka dhigay xasan haddii la yidhaahdo maadaas nakiro taama haddii laga dhigo see mubtada ku noqotay ilaan mubtada nakiro ma noqdo hadduusan musawiq haysane haddii su'aashaas la keeno waxaa la leeyahay nakiradan musawiq bay haysataa musawiqa ay haysatana waa macna tacajub macnaha tacajubku ayadu ay wadato musawiqaadkana waxaa ka mid a atacajub wa hada alqowlu qowlkan huwa qowlu siibaweyhi waa siibaweyhi warkiisa wa jawaza alakfash akfash wuxuu baneeyey an takuuna mawsuula maadaas mawsuula in laga dhigo oo macnuhuna uu yahay maa ay aladii shaygii axsana zaydan zayd qurxiyey shay-un cadiimun saasay noqonee maadaas oo mawsuulada uu ka dhigay mubtadaa baa ka dhige axsana zaydanna siladiibaa ka dhige khabarkuna waa maxduuf wa an takuuna nakira naaqisa nakira naaqisa oo sifa u baahanna waa banneeyey inay noqoto oo maxaa leeyahy markaas maa shay shaygaasoo axsana zaydan zayd qurxiye shayun cadiimun aa leeyahay wamaa bacdaha waxaa ka dambeeyana silatun waa silo haddii maada mawsuula laga dhigo aw sifaatun ama waa sifo haddii nakira naaqisaa laga dhigo waalkhabaru khabarkuna maxduufun waa xadfan yahay mar kasta wujuuban xadfan buu xadfan yahay wujuuban waajiban muqadarun waxaa lasoo qadara bicadiimin wanaxwihi cadiimi wixii lamid ayaa ah kusoo qadare wadahaba alfaraau faraau wuxuu ku tegay wabnu durusta weyhi ilaa anna istifhaamiyatun uma bacdaha alkhabar waxay yidhaahdeen maada maa axsana zaydan ku jirta waa istifaamiyo istifaamiyo waayay yidhaahdeen waxa ka dambeeyana khabarkii baa laga dhiga oo ficli faacilka ah taqdiirkuna wuxuu yahay maa maxaybaa axsana zaydan zayd qurxiyey waana istifhaam tacajub uu ku jiro oo waxay la mid tahay kayfa takfuruuna biاllah wasaadisu kan lixaad nakiratun waa nakiro mawsuufatun oo ayada la sifeeyey waa nakiro sifa ay ka dambaydo nakiro mawsuufo ah waa nakiro sifa ay ka dambaydo bacdahaa ka qowlihim ay alcarab carabta hadalka yidhaahdeen marartu waxaan soo maray bimaa marartu waxaan soo maray bimaa ay bishayin shay baan soo maray shaygaasoo mucjibin laka adigu aa la dhacsan tahay haddaba mucjibin waa nacti maadaas bay nacti u tahay maadii waxay noqotay nakiro mawsuuf ah ay shay-in baan soo maray shaygaasoo mucjibin laka wa minhu ay wa min wuquuci maa nakira mawsuufa nakiro oo mawsuufa a ah meelahay dhacday waxaa ka mida ah fii qowlin hadal haddaan qabanno qowlkaasoo qaala bihi alakfash wazajaaj iyo wazamakhshariy nicma maa sanacta nicma maa shay baa nicmo leh shaygaasoo sanactahu aa samayday nicma maa shay baa nicmo leh shaygaasoo sanactahu aa samayday haddaba waxaan soo marnay maadan nin tamyiis laga dhigo nicmana faacilkeedu damiir mustatira uu yahay qoladan waxay leeyihiin nicmo faacilkeedu waa maadan meesha taalla waana nakiro mawsuufo ah sanactana waa sifadii maa famaa nakiratu naaqisa waa nakiro naaqisa faacilu nicma nicmo waa faacilkeedii waa faacilkii nicma wamaa bacdaha waxaa ka dambeeya oo sanacta ahna sifatuhaa maadas bay sifo u yihiin ay nicma shay-un shay baa nicmo lahaaday sanactahu wa minhu aydan maa axsana zaydan cinda alakfash waxaa kaloo ka mid ah maa axsana zaydan cinda alakfash akhfash sida uu qabo ilan laba ixtimaal buu banneeyey akhfash oo wuxuu yidhi waxaa furan maadaas in laga dhigo mawsuulo waxaa ka dambeeyana siladii laga dhigo khabarkana maxduuf laga dhigo waxaa kaloo furan uu yidhi maadas in laga dhigo nakiro naaqiso ah axsana zaydanna sifadeedii laga dhigo khabarkana waa maxduuf la yidhaahdo fii axadi ixtimaalayhi labadii ixtimaal oo uu akfash banneeyey mid ka mid ah in nakiro naaqisaa laga dhigi karo ay shay un shay shaygaasoo mawsuufun lagu tilmaamay biannahu xasana zaydan inuu zayd qurux ka dhigay cadiimun shaygaas waa shay weyn faxudifa alkhabaru khabarkii waa la xadfay kamaa taqadama canhu can ilakhfash sida akhfash warkiisa aan ku soo marnay wasaabicu wejiga toddobaad maada waxaan soo marnay laba iyo toban weji inay leedahay wejiga toddobaad nakiratun mawsuufun bihaa waa nakiro ayadu sifa ah hadda waxaan soo marnay nakirada ayadoo mawsuufa oo sifa ay ka dambaydo midkan toddobaadna waa nakiro ayadu sifo ah oo mawsuufkiina uu ka horeeyo mawsuufun bihaa ayada waxaa lagu sifaynaa nakiratun qablahaa nakira ayada ka horeyda imaa litaxqiiri aw itacdiimi aw itanwiic waxaana sifadaasu ay faa'iideynay ama taxqiir ama tacdiim ama tanwiic faalawalu midka hore ayadoo taxqiir faa'iideynay naxwu qowlihi tacaala mathalan maa bacuudatan oo kale waaye ina allaha allah laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu sameeyo mathalan mahalkaasoo maa ay xaqiiran liita wax liita oo yar ilaah inuu mathal ka dhigo kama xishoodo bacuudatan kaneeco inuu mathal ka dhigo ilaahay kama xishoodo haddaba mathalantan waa mafcuulu bihi yadriba bay mafcuulu bihi u tahay maadaana waa nacti oo waxaa leedahay maa nakira mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin nactun limathalan mathalantaas bay nactu tahay bacuudatanna waa badelun min mathalan mathalkaas baa laga bedelaa wathaani kan labaad ayadoo litacdiim ahna naxwu qowlihim ay ilcarabi carabta hadalkay yidhaahdeen kazabaa'i gabadha zabaa la dhaho hadalkeedii oo kale bilmucjamati ayadoo za la akrinaa kor dhibac ku leh waalmuwaxadati iyo ba hoos dhibac kule ayadoo la akrinaa wa bilmaddi ayadoo lamada calamu imra'atin waa haweenay magaceed zabaa iyo dad lamid aha waxay yidhaahdeen liamrin maa jadaca qasiirun anfah laakiin hadalkan zabaa ma aysan dhihine carabta qayb ka mida ayaa tiri liamrin maa ay liamrin cadiimin arrin weyn ayuu jadaca qasiiru ninkii qasiir la yidhaahdo anfahu sankiisa uu gooyey maadan waa nakiro mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin nactun liamrin nakiradaas ka horeyda ayay nacti u tahay liamrin maa liamrin cadiimin ayuu jadaca kasiiru ninka kasiir la yidhahdo anfahu sankiisa u gooyey famaa fiihimaa maada labada mithaal ku jirta nakiratun mawsuufun biha waa nakiro ayado sifa ah nakiratun waa nakiro mawsuufun biha waxay sifa u tahay mathalan fi lwali mathal ayay sifa u tahay mithaalka hore oo aayadda ah mawsuufun biha waxaa lagu sifeeyey mathalan baa lagu sifeeyey fi lawali mithaalka hore wuxuu leeyahay mithaalka hore maadaani waa nacti oo waxay nacti u tahay mathalan wa amrin amrin bay nacti u tahay fi thaani tusaalaha labaad oo ah liamrin maa jadaca qasiirun anfah mu'awalatun maadaas waxaa lagu awilaa bimushtaqin mushtaq baa lagu awilaa ilaa nactigu waa inuu mushtaq noqdo ama waa inuu mu'awal bilmushtaq uu noqdo haddana waa jaamid laakiin wuxuu leeyahay mushtaq baa lagu awilaa ay mathalan baaliqan fi lxaqaarati ayaa lagu awilaa baaliqan fi lxaqaara soo mushtaq ma aha bacuudatan inuu ilaahay kaneeco mathal uu ka dhigo waliamrin arrinkaasoo cadiimin weyn haddaba kan hore laftigiisa baaliqan filxaqaara intii la dhihi lahaa waxaa ka fiican in la yska soo gaabiyo oo la yidhaahdo mathalan xaqiiran jadaca qasiirun anfahu wa qasiirun ismu rajulin waa nin magaciis wahuwa qasiir ibni sacdin allakhmi saaxibu jadiimat alabrash ninkii boqorka oo jadiimat alabrash la dhihi jiray waa saaxiibkiisii waa la talihiisii jadiimatul abrashna wuxuu ahaa nin boqor ah oo meesha xiiro la yidhaahdo ayuu madax ka ahaa ciraaq qayb ka mida ah ayuu haystay wa qisatuu sheekadiisii mashhuuratun waa caan maca zabaaya isagay zabaa dhex martay lama xtaala calaa qatlihaa ninka qasiir ah markuu xeeladaystay sidii gabadha zabaa u dili lahaa sheekadaanna way dheertay kutubta adabku waxay sheegeen ninka la yidhaahdo jadiimatul abrash inuu ahaa nin boqor ah gabadhan zabaa la yidhaahday aabbaheed oo asna boqor ahaa ayaa dagaal dhex maray dagaalkii markii uu dhex marayna jadiimatul abrash waa ku adkaaday gabadha zabaa aabbaheedna waa uu dilay ciidankiina waa uu kala firdhiyey haddaba markii jadiimatul abrash markuu dhulkiisii ku soo laabtay ninkii la dilay ciidankiisii wixii ka haray ayaa is uruursaday kadibna waxay boqor u magacaabeen gabadhii boqorka u dhalay oo zabaa la dhihi jiray zabaha marka waxay ku tala gashay aabbaheed inay u aarguddo ciidankii wixii markay isku duuday ayay waraaq waxay u qortay ninkii jadiime la dhihi jiray waxay tidhi labada boqortooy aan isku darsanno aanna isguursanno aanna sawjadaadii aan noqdo hadalkaas waa uu la dhacay ninkii jadiimatul abrash ahaa kadibna wuxuu u yeedhay la taliyayaashiisii wuxuu u bandhigay arrintii dhammaantood waa ay kula taliyeen inuu gabadhaas guursado marka laga reebo la telihiisii khaaska ah oo qasiir allaqmi la dhihi jiray wuxuu yidhi ha aadin guurka ay sheegaya run haddii ay ka tahay ayadu ha kuu imaato laakiin adigu ha aadin waa uu ku tala diiday kadibna qasiir wuxuu yidhi laa yutaacu liqasiirin amrun wuxuuna ka dhigay mathal markii uu meesha tegey ayay gabadhii zabaaha ciidan ku hareereeday jadiimana waa la qabtay kadibna waa la dilay ninkii khasiira wuxuu damcay inuu u aargudo ninkii boqorka ahaa jadiimatul abrash sanka ayuu iska gooyey kadibna wuxuu u tegey gabadhii zaba ahayd wuxuu yidhi ninkii jadiimatul abrash ahaa ayaa waxaa la igu eeday anigu inaan kuu soo gacan geliyey sankana waa la iga gooyey waxaa dhibaho a ujeedana waa la i waxaana qabsaday boqortooyadiisii wiiluu abtuu yahay oo camri ibni cadiin la yidhaahdo kadibna zabaa way aamintay meeshuu iska joogi jiray xoolo badan bay u dhiibtay si uu ganacsi ugu sameeyo mar kasta xoolo badan ayuu u keenaya intuu camri ibni cadiy u tago wuxuu ku dhihi jiray si gabadha zabbaa ay ii aaminto xoolo badan keen xoolo badan ayuu intuu ka qaado ayuu wuxuu uga dhigi jiray waxaan inay faa'iido yihiin maalintii dambe ayuu awrtii wuxuu ka buuxiyey rag ciidan ah ciidankii baa magaaladii galay kadibna gabadhii zabaa ahayd sidaas baa lagu dilay wthaalitdu kan saddexaadna darabtuhu waan garaacay darban ma darban baan garaacay maa ay nawcan nooc baan garaacay min adarbi ah ay nawcan min adarbi darbiga nooc ka mida ayaan garaacay min ayi nowcin kana noocuu doona ha ahaadee waxaan soo sheegnay nakirada sifada noqone saddex meelood inay dhacdo ama taxqiir inay noqoto ama tacdiim inay noqoto ama tanwiic inay noqoto taxqiir aayaddii aan ku soo marnay tacdiimna waxaan ku soo marnay liamrin maa jadaca qasiirun anfahu midka saddexaadna darabtuhu darban maa waxaan garaacay garaacun garaacyada ka mid ah wa qiila waxaa la yidhi inamaa fii hadihi almawaadic athalaatha maada mawaadicdan saddexda ku jirta xarfun laa mawdica lahaa waa xaraf laa mawdica lahu waa xaraf aan icraab mawdic ku lahayn zaa'idatun waa zaa'id mumbi'atun can wasfin waxay ka warramee wasfi laa'iqun bilmaxalli oo maxalka laa'iq ku ah ayadu sifo ma ahane sifo ayay bedelka tahay qowl saas dhahaa jira ayaduna waa zaa'ido mahalan maa bacuuda maadan waxay bedel ka tahay xaqiiran maadaana waa zaa'ido laa maxala laha min alcraab liamrin maa jadaca qasiirun anfahu maadan waa zaa'ido laa maxala laha min alcraab waxayna beddel ka tahay cadiimin qowl saas dhahana waa jira wa huwa owlaa kaasaana owlaysan uu leeyahy qowlkaas lianna ziyaadata maxaa yeeley maada ziyaadadeeda ciwadan can maxduufin iyadoo maxduuf ciwad ka ah thaabitatun fii kalaamihim hadalkooda waa laga helay qaalahu ibnu maalik ibnu maalik baa sidaas wuxuu ku yidhi fii sharxi tashiil oo wuxuu leeyahay maadan in laga dhigo zaa'ido ayaa owlaa ah maxaa yeelay shay maxduuf ayadoo ciwad ka ah carabta hadalkooda waa lagu hayaa kaasoo ah amaa anta mundaliqan indalaqtu maada meeshaas ku jirta waa zaa'ido waxayna ciwad ka tahay kaanadii maxduufada ahayd waxaa kaloo ibnu maalik uu yidhi walaysa fii kalaamihim nakiratun mawsuufun biha jaamid ilaa wahiya marduufatun bimidli lmawsuuf wuxuu yidhi carabta hadalkooda lagama helo nakiro oo sifadeedu jaamid ay tahay ilaa haddiiba ay dhacdo nakiradaas oo mawsuufada mar labaada la soo celiya ayuu yidhi meeshaanna nakirada mawsuufada oo mathalan ah oo maadan jaamidada nactiga looga dhigay mar labaad lama soo celinin wuxuuna yidhi cibaaro noocaasa carabta hadalkooda lagama helo wuxuu leeyahay nakirada oo nactiga uu u noqonaa shayga jaamidka ah carabta hadalkooda inta aan ognahay mar labaaday soo laalaabataa amhilada meeshan lagu sheegayna nakirada mawsuufada ah oo maadaani sifada ay u tahay jaamidada ah mar labaad sooma laalaabanin saas daraaddeed waxaa fiican uu leeyahay maadan zaa'ida in laga dhigo oo ay noqoto ciwad can shay-in maxduuf tusaale buu bixiyo wuxuu yidhaahday tusaale ahaan carabtu waxay yidhaahdaan marartu birajulin ayi rajulin bay yidhaahdaan aydan waa nacti oo waxay nacti u tahay rajulkaas waana jaamid aydan waa jaamid haddaba rajulkii mar labaaduu soo laalaabtay ayi rajulin soo ma aragtid waxaa kaloo carabtu yidhaahdaan dacimnaa shaatan kulla shaatin kulladan waa nacti shaadaas oo nakiradaa bay nacti u tahay kulladan bacdamaa jaamid ay tahay shaaddii mar labaad baa la soo celceliyey sidaasuu leeyahay wallaahu aclam